بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الكتاب الثالث كتاب كصدحات في الإجماع إجماع أيك سويه علماء وحيابها اللي دليشده أفر أي أهان شرين waxaan ka soo baxnay alkitaab waynu ka soo baxnay oo qur'aankiia ah. waxaa kaloon ka soo baxnay asunna ayaynu ka soo baxnay oo sunnadii rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam waxaa maanta aynu maraynaa alijmaac baynu maraynaa alijmaac oo ah, ah wixii la deliishanayey iyo adiladii afarta ahayd kii saddexaad ijmaaca ummaddeenna waa la deliishadaa nebi maxamed ayaa tilmaamay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ijmaaca siyaabo badan ayaa loo loo qaadanaya laa tajtamicu ummatii calaa dalaalati ama calaa dalaali ummadaydu kuma ijmaacdo baadi iyo dalaal imaamu shaafici ayaa laftiisa wax laga weydiiyey oo lagu adkeeyey mas'aladan ijmaaca aad iyo aad welibana waynu arki doonaayo sheekhu khayr allaha siiye wax badan buu ka arki ayaynu ka arki doonaa ijmaaca ummadda ijmaaceega iyo ayuu halkan sheekhu inoogu tacriifin doonaa tacriif iyo baabah ayuu warku noqonayaaye oo tacriifkuu si fiican sheekhu uga fiirsaday markaasuu tacriif muhiima inoo keenaya oo ijmaacu uu leeyahay alkitaabu thaalithu kitaabka saddexaad filijmaaci ijmaacuu ku sugnaaday aniga ijmaaca caynka wiiga guday filijmaacu ayuu qorayaa caynka way la kasriyaa filijmaaci lefi baa ka horeyse wa huwa ijmaacu itifaaqu mujtahidi اlumma ummadda mujtahidiinteeda oo iswaafaqa weeye bacda wafaati muxamedin sala اllahu calayhi wasalam nebi maxamed geeridiisa kadibna ay iswaafaqaan fii casrin xilli xilliyada ka midana ay iswaafaqaan calaa ayi amrin amar uunna ay isku waafaqaan walow bilaa imaamin imaam la-aantiiba ay ha ahaado kaasiye imaamka oo macsuumin macsuum ah ow buluuqi cadadi tawaaturin cadadu tawaatur gaadhidii la-aantiiba ha ahaadee ow cuduulin ama cuduul la-aanteedba ha ahaadee ow gayri saxaabiyin ama saxaabi gayrkii ha ahaado ow qasura zamanu ama zamanku haba gaabtaba hadduu doonayo ow qisari zamanina waa ii qoraya qisari zaman ama ow qasura zamanu ama zamanku haba gaabtaba bal hadda waxaad ila tacriifka ijmaaca ijmaacii wuxuu sheekhu yidhi waa itifaaqu mujtahidi اlumma ummaddeennan mujtahidiinteeda oo iswaafaqa ereyga itifaaq baa lagu yidhi muxuu inaga saaraya itifaaq iswaafaq muxuu inaga saaraya ummadda mujtahidiinteedu hadday iskhilaafto ma ijmaac baa halkaa yaala itifaaq baa la shardiyeeyey ikhtilaaf muuna inaga bixin ikhtilaaf ummadaba hadii culimadu ay ka yaraato oo mujtahidku hal nin ah uu noqdo nin qura wax mujtahida la arkay ummadaba wax mujtahida ummadaba hal nina ah la arkay hal nin oo qura ayaa mujtahidba la arkay ninkaasi haddaba hadduu si yidhi ama ijmaacba ilan ijmaaca itifaaq buu shardigu ah ninku muu iswaafaqaa mise hadal unbuu ku hadlaa suurtagal maaha itifaaqu wuxuu inaga saarayaa ikhtilaaf iyo iyo nin qura hadalkii hadduu mujtahidiintu nin qura yahayna wuu inaga saarayaa itifaaqu mujtahidi lumma mujtahidii alumma mujtahidii ya-baynu ku dari karnaa ama waan ka daynaynaaye ereyga mujtahidii muxuu inaga saarayaa hadday dadweyneheennan aan aqoonta lahayni ay gaar intay u shiraan ay yidhaahdiin xukun baanu soo saaraynaa bayaan baan soo saaraynaa oo mas'alaanu xukunkeega iyo go-aankeega caddaynaynaa bay yidhaahdeen eeg mujtahidiinba ma aha ma la odhanayaa masaladaasi waa sidaayo ummadaasaa shirtay maya waa mujtahid ilumma mujtahidii alumma mujtahid baa shardiya haddaba haddii ka waran qayb mujtahidiinta ka tirsanayo dadweynihii aan aqoonta lahayn hadday kulmaan ay yidhahdeen aan wax soo wada saarna ka warrama dadan aqoon lahayn iyo dad aqoon leh qaar ka maaha ijmaac waayo de mujtahidiintu inay u dhannaadaan weeyi raggii intii suurtagala waa in la heli karo alumma bu sheekhu yidhi mujtahid ilumma e ummadihii inaga horreeyey miyay ijmaac lahaayeen maya ummadeennan uunbu u gaariyay muslimiintunbu ijmaacu u gaar yahay daliilkan ijmaacu muslimiintunba iskale bacda wafaati muxamedin nebi maxamed geeridiisa debedii waa in la ijmaaca baynu rasuulka oo nool haday saxaabadu shiraan yidhahdin xukun baan go-aan ka gaadhaynaa ka waran maaha ijmaac waayo nebigii baaba noole rasuulkunbaa la weydiin lahaye maxaaba ku kalifay inay ijmaac iyo raadiyaan nebigun may weydiiyaan waa haddaba bacda wafaati muxamedin sala allahu alayh fii casrin buu sheekhu ina yidhi wakti waktiyada kamida uun waa inuu ijmaacaasi jiro wuxuu kutusayaa fii casrintu in waktigii rasuulka markuu dhintay kadibna la ijmaaci karo aakhiru zamaanka dambana la ijmaaci karo calaa ayi amrin wuxuun waa in lagu ijmaacaa buu ku yidhi wuxuu kutusayaa calaa ayi amrin cumuumka ku jiraa in lagu ijmaaci karayo mas'ale sharciye in lagu ijmaaci karayo mas'ale caqliye ah in lagu ijmaaci karayo mas'ale dunyawiye oo caadiye ah intaba calaa ayi amrin baa lagu xataa luqawiya lagu ijmaacaya waxaa lagu odhan faacilku waa marfuuc ijmaacan waa mas'ala luqawiya ila ijmaacu calaa ayi amrin buu ku dul sugnaadaaye amar alla amarkuu doono ama luqa ha ahaado ama sharci ha ahaado ama wuxuu dooni ha noqdo uu ku dul sugnaanaya walow biilaa imaamin macsuum rawaafida ayaa la diidayaayo waxay iyagu yidhaahdeen imaam macsuum ah la lama ijmaaci karo imaam bay sheegtaan imaam macsuuma iyo waxyaabo kolkaa imaam macsuume la-aantii ijmaac ma jira bay yidhahdeen ummaddu waa inay imaam leedahay markay ijmaacayso imaamkuna uu macsuum yahay lama rabo buu ku yidhi walow bilaa imaamin macsuumin raafidaduu diidaya oo buluuqi cadadi tawaaturin dadka ijmaacaya cadadu tawaatur ma inay gaadhaan baa la rabaa maya lama rabo dad cadadu tawaatur gaadha shardi ma aha buu ku yidhi oo cuduulin cuduul la-aantii rag baa yidhi raggu ijmaaca ragga samaynaya waa inay wada caadiliin yihiin maya haddayna xataa caadiliin ahayn oo ama qaar ka midii fasaqo yihiin ama ay isku jiraan ijmaacu wuu guntamaya ow hayri saxaabiyin saxaabi hayrkiiba ha ahaado rag baa yidhi saxaabadu ijmaaca waa ina saxaabi og yahay kolley waa inay saxaabadu wax kaga jiraan ay ka og yihiin bay yidhaahdeen looma baahna buu kule xataa saxaabada la-aanteed haddaa la ijmaacayaaba ow qasura zamanu zamanku waa inuu gaabto oo haba gaabto rag baa yidhi may zamanku inuu gaabto maahee waa in zamanku uu dheeraadaa zaman dheer waa inuu jiro sheekhuna ow qasura zaman intaasi waa tacriifkii ijmaaca uu ka soo qaatay oo qodob qodob aynu u yar eegnay wa huwa ijmaacu itifaaqu mujtahidi اlumma ummadda mujtahidiinteeda iswaafaqidda ay iswaafaqaan ayaa la yidhaah bacda wafaati muxamedin nebi maxamed geeridiisa dabadiina ay iswaafaqaan sala allahu calayhi wasalam fii casrin casri iyo waktina ay iskuwa ay iswaafaqaan dhexdii calaa ayi amrin amar uun ay isku waafaqaan diin iyo dunyawi iyo caqli iyo luqawi kuu dooniba ha ahaadee walow bilaa imaamin imaam la'aantiiba aantiiba ha iswaafaqaan buu ku leeyahay imaamka oo macsuumin macsuum ah ow buluuqi cadadi tawaaturin cadadu tawaatur gaadhidii la'aantiiba aantiiba ha iswaafaqaan ow cuduulin bilaa cuduulin rag caadiliin ala-aantoodba ha iswaafaqaane ow gayri saxaabiyin ow kaana almujtahidu mujtahidku haba ahaado hayra saxaabiyin ow gayri saxaabiyin bilaa hayri saxaabiyin ow gayri saxaabiyin saxaabi hayrkiiba hays waafaqaane oo saxaabada u gaar ma aha ow qasuro zamanu ama zamanku haba gaabto oo raggii ijmaaca sameeyey ayaa markay sidaa u ijmaaceenba ayaa geeriyooday oo gidaarunbaa kusoo dumay halkay masaajidkay ku shirayeen unbaa kusoo dumay markay sidaa ijmaacii ay usugnaaday unba gidaarkii masaajidka kusoo dumay wayba wada dhinteen qoraalkii ay ku ijmaaceen bay laakiin ka tegeen dee wuu soconaya waa qasura zaman buu ku yidhi fa culima waxaa la ogaaday culimoy ikhtisaasuhu ijmaacu inuu ku khaas yahay bilmujtahidiin eeg fa culimadani ilaa maxaan ku dhaha labaatan mas'alo wax ku dhodhow ayuu sheekhu dib ka soo celinaya oo tacriifka laga qaadanayo faculima faculima faculima aad buu inoo odhan doonaa waayo tacriifkiibuu mid miduu sii kala qaadaya wixii tacriifka laga fahmay ee laga dheegtay oo dhan buu dib u soo celinaya faculima waxaa la ogaaday oo xaggee laga ogaaday faculimadani waa xaggee waxa weye waa tacriifka faculima waxaa la ogaaday min alxaddi baa laga ogaaday buu ku yidhi ikhtisaasuhu ijmaacu inuu ku khaas yahay bilmujtahidiin mujtahidiintuu ku khaas yahay oo halkee baan ka ogaanay dee itifaaqu mujtahid ilumma buu yidhi falaa cibrata haddaba lama qiimaynayo biitifaaqi kayrihim mujtahidiinta kayrkood hadduu iswaafaqo qaطcan go'naanba walaa biwifaaqihi mujtahidka kayrkii inuu waafaqo lahu mujtahidiintana lama qiimaynayo fil asaxi qowlka asaxaa ku aan mujtahid ahayn oon aqoon lahaynba hadduu yidhaahdo anna igu darsada mujtahidiinay waan idin waafaqaye asaxa waxba qiimo gal maaha kolka itifaaqu waa baadil lama odhanayo waxba uma soo kordhinayaa la odhanaya wax alla wuxuu u soo kordhinayaa ma jiro فعلم وحا لأقاذي اختصاصه إجماع إنه خاص كيهي بالمجتهدين رجل مجتهدين تا إنه خاص كيهي فلا عبرة لما عبرين أيو لما قيمين أيو باتفاق غيرهم غير كود إسوافقوغ لما قيمين أيو غير كود إسوافقوغ لما قيمين أيو قطعا قعنانبا ولا بوفاقه غير كا وافقديسة لهم مجتهدين تا ووافقنا لما قيمين أيو في الأصحي قول كأصحاء وبالمسلمين وعلم با لو سو قدريا وعلم waxa kale oo la ogaaday ikhtisaasuhu ijmaacu inuu khaas ku yahay bilmuslimiin muslimiinta halkee laga ogaaday bilmuslimiin muslimiinta halkee laga ogaaday oo gaalada ijmaacooga lama qiimaynayo wax alla wax qiimo gal ah ma yeelanayo gaalada hadday ijmaacaan waxaa laga ogaaday itifaaqi lumma buu nebigu yihi ummaddani waa ummadeenan dee waa umma muxamadiya weeyi midda kale xadiidkan ijmaaca umadeena u diiday dalaalka laa tajtamicu ummati calaa dalaala dee ummadeennana loo diiday inay dalaalo ay ku kulanto ummadihii hore looma diidin markaa waa mas'aladii labaad wa culima waxaa la ogaaday ikhtisaasuhu ijmaacu inuu khaas ku yahay bilmuslimiin muslimiinta ayuu khaas ku yahay gaaladu haday ijmaacaan wax ka soo qaad yeelan maayo wa anahu wa culimaba anahuda loo soo qadaraya waa masaladii saddexaad waculima waxaa kaloo la ogaaday annahu shaniya laabudda lagama maarmaan inuu yahay min alkulli dhammaan inaan laga maarmaynin dhammaan wa huwa alasaxu isagaana asaxa waa in mujtahidiinta oo dhan la helaa mujtahidiintii oo dhan waa in la helaa oo kulli baa loo baahan yahy inay iswaafaqaan xaggee laga qaatay haddaba kulligaa iyo dhammaantaa ereyga mujtahidiin ah ayaa la idaafeeyey oo erey macrifaa loo idaafeeyey haddaba mujtahidku mufrad buu noqon karaa bilaayeah oo mujtahidilumma baad oran ama jamac mudakarusaalimo nuunka lilidaafa looga jaray buu noqon karaa oo mujtahidi alumma buu noqon kaa tidhaahdaba haddii ereyga la macrifeeyo oo idaafo lagu macrifeeyo miyaynaan soo dhigan min alfaadi alcumuum mujtahid ilumma ummadda mujtahidiinteedii oo dhan kulli waa in iswaafaq jiraa markaa cumuum bay faa'iideynaysaa wahuwa alasaxu isagaana asaxa haddaba haddii kulligu ha iswaafaqaynu nidhiye hadii culimada badankoogii ay mas'aladaa qowl ka soo saaraan qaar kalena ay khilaafaan ijmaac ma guntamayo oo de khilaaf baa meeshii ku jira khilaaf ayaa jira wa annahu wa culima waxaa la ogaaday annahu shaniya laabudda inaan laga maarmaynin min alkulli dhammaan inaan laga maarmaynin iswaafaqooga wa huwa alasaxu isagaana asaxa alasaxu xaadaa wuu iga kasriyey e waa in la damiyaa wahuwa alasaxu waa masaladii imisaad mas'aladii saddexaad waa mas'aladii saddexaad intuu hadda inoo waday tii saddexaad weeyi wa cadamun ciqaadihi wa culima waxa kaloo la ogaaday cadamun ciqaadihi ijmaacu inuuna guntamaynin fii xayaati muxamedin nebi maxamed markuu noolaa sala allahu calayhi wasalam rasuulka noloshiisa dhexdeeda ijmaac inuuna guntamayn baa la ogaaday masalada afraad oo xaggee laga ogaaday talow inuuna ijmaacu guntamaynin bacda wafaati muxamedin baa tacriifka kamid ahaa bacda wafaati muxamedin waa masaladii afraad markaa masalada shanaad waanahu waculima waxaa kaloo la ogaaday annahu shaniye low lam yakun hadduuna ahayn ilaa waaxidun nin qura mooye ummadda haddii nin caalimba la waayo hal nin a mooyaane ilaa waaxidun lam yakun noqon maayo qowluhu qowlkiisu ijmaacan ijmaac noqon maayo haddii qof qura la helo qofkaa halkee laga ogaaday masaladaa shanaad qof qura hadalkiisu inuuna ijmaac ahayn waxaa laga ogaaday ereyga itifaaqa itifaaqu yuu dhex dhacaa iswaafaq weeye iswaafaqu yuu dhex dhacaa laba qof iyo wax ka badan buu dhex dhacaa iswaafaqu laakiin qof qura ma dhex dhaco mujtahid mujtahidi lumma ereygaa itifaaqa baan ka qaadanay nin qura hadalkiisu inuuna ijmaac ahayn waa masalada shanaad wa culima waxaa la ogaaday annahu shaniye low lam yakun hadduuna jiri lahayn ilaa waaxidu nin mooye wax kale lam yakun ma ahaanayo qawluhu lam yakun ma aha qowluhu qowlkiisu ijmaacan ijmaac ma aha walaysa xujatan lama xujaysanayo cala almukhtaari sida mukhtaarka ah lama xujaysanayo qowlkiisa waayo dee ijmaaca ayaa anfoon oo qof qura dushii ku anfoon qowl baa ka soo horjeedole waa la deliishanayaaye wa culima waxaa kaloo la ogaaday ana inqiraad alcasri casarka waktiga inqiraadkiisa iyo baabi'iisa laa yushtaradu inaan la shardinin waa mas'alada lixaad wa ana inqiraada alcasri baynu nidhi casrigii ijmaacani dhacay laa inqiraadkiisa iyo baabi'iisa laa yushtaradu lama shardiyo oo qiil baa leh inqiraadu ahlilcasri baa la shardiyaa marka mas'ale maanta culimmadu ay ka shirto oo mas'aladaa ay xukun ka soo saarto culimadii xilliga noolayd inay dhintaan iyagoo xukunkii un aaminsan ayaa la shardiyaa ayay baaba'aan kadib uu ijmaacu ayuu dhaqan gelayaayo la odhanayaa masaladaa waa laga ijmaacay waayo hadii culimadii ijmaacday ay nool yihiin waa intaasuu nini ka noqdaabay leeyihiin qowl baa sidaa leh laakiin asax ma aha buu sheekhu ku yidhi wa culima waxaa la ogaaday mas'alada lixaad anna inqiraadalcasri waktigan ijmaacu uu dhacay baabi'iisa laa yushtaradu lama shardiyo inqiraadulcasri lama shardiyo haddaba xaggaynu ka ogaanay inqiraadulcasriga inaan la shardinin waxaan ka ogaanay wuxuu yidhi walow qasura zamanu o maca qisari zamani baynu nidhi qisari zaman ama waktigu ha gaabto ayaynu soo nidhiba inqiraadulcasri looma baahna xilligii la ijmaacayba saa markii loo ijmaacaba hadday dadkaasi ay hadday doonaan ay dhintaanba waxaynu nidhi ijmaacii waa jiraa waa masalada lixaad waanahu wacunima waxaa kaloo la ogaaday annahu ijmaacu qad yakuunu inuu noqonayo an qiyaasin qiyaas inuu ka noqonayo waa maslada toddobaad baan doonaya maslada toddobaad wa anahu qad yakunu an ijmaacin an qiyaasin baan doonaya an qiyaasin waxaa kaloo la ogaaday ijmaacu inuu ka sugnaan karo oo la deliishanayo qiyaas eeg waxaa lagu ijmaaca aayad iyo xadiisun ma aha qiyaasna waa lagu ijmaaci karaa qiyaasasho shay la qiyaasanayo xaggee laga ogaaday haddaba inuu qiyaas ka iman karo waayo ereyga mujtahid ah mujtahidilumma marka la yidhi mujtahidilumma ummadda mujtahidiinteeda mujtahidku waa goorma waa nin ijtihaad iyo dadaal samaynaya oo meel naskiisu una sariix ahayn una cad nas cad meel una oolin ayuu ijtihaad samaynaya wax qiyaasaya kolka waxaa la ogaaday ereygan mujtahida aan ka ogaanaynaa in ijmaacu qiyaas uu ka sugnaan karo waana qowlka asaxa ah wa culima waxaa kaloo la ogaaday annahu qiyaas annahu ijmaacu qad yakuunu inuu ahaan karo can qiyaasin qiyaas inuu ka ahaan karo wa huwa isagu alasaxu isagaa sixo badan oo asax ahi waa masaladii toddobaad weeyi masaladii toddobaad fiihimaa labada dambaba isaga asaxa labada dambe waa labadee waa tanaynu nidhi qiyaas buu ka ahaanayaa iyo tanaynu nidhi inqiraadulcasriga lama shardiyo labadaaba asaxa khilaafulasax baa ka soo horjeeda waculima waxa kaloo la ogaaday waa mas'alada imisaad ta sideedaad weeyi waculima waxa kaloo la ogaaday ana tifaaqa anna tifaaqa saabiqiin ummadihii hore iswaafaqoogu hayru ijmaacin ijmaac inuuna ahayn ummadihii hore iswaafaqoogu inuuna ijmaac ahayn ayaa la ogaaday oo halkee laga ogaaday tacriifkii baan ka ogaanay tacriifkii unbaa lasoo qaadanaya kolba erey waa masalada sideedaad waa sideed waculima waxaa la ogaaday buu ku yidhi ana itifaaqa saabiqiin ummadihii hore iswaafaqoogu hayru ijmaacin ijmac hayrkii inuu yahay halkee laga ogaaday haddaba wuxuu ina soo yidhi ijmaacu waa itifaaqu mujtahidi lumma ummaddeen umma ereygan alumma ee tacriifka ku jiray ummaddeennan mujtahidiinteeda oo iswaafaqda unbaa ijmaac la yidhaah marka lagu yidhi haddaba ummadihii hore haday culimadoodii ijmaaci lahaayeen dee ijmaac lama iswaafaqi lahaayeen ijmaac lama yidhaahdeen buu ku yidhi waculima waxaa la ogaaday anna tifaaqa saabiqiin ummadaha hore culimadood culimadoodii iswaafaqoogu hayru ijmaacin ijmaac hayrkii inuu yahay walaysa xujatan lamana deliishanayo fil asaxi qowlka sixada badan waa ummadihii hore iswaafaqooga lama deliishanayo waa fil asaxi oo diintoodan xataa loo deliishanaynin inagaba maaha xataa toodiiban xataa loo deliishanaynin wuxuu ku leeyahay xadiidkan ibnu maajahu uu warinayo ee ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaalatin uu yidhi dee ummaddeennaa lagu qayday ina ummatii aniga ummadaydu laa tajtamicu kuma kulanto calaa dalaalatin baadi xadiidkaa ibnu maajaha kitaabkeennii waraqaadkuna si kale ayuu ugu dhawaaqi jiray oo wuxuu odhan jiray laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ragga qaarkoodna lafdigaa ah waaban weynay bay yidhahdeen oo xadiidka markaan ka baadhbaadhnay waanu ka weynay kana laakiin ibnu maajuhu uu warinaya ina ummatii aniga ummadaydu laa tajtamicu kuma kulanto calaa dalaalatin baadi kuma kulanto wa ana tifaaqahum waculima waxaa kaloo la ogaaday waa masalada sagaalaad eeg sagaalkan xukun axkaamtan uu gurayo xaguu ka soo guraya ayuu ka soo faqaya tacriifkii unbuu ka soo faqaya tacriifkii culima min atacriif culima min atacriif culima min atacriif waxaa tacriifka laga ogaaday unbuu kuleeyahy waa kii sagaalaad wa culima waxaa kaloo la ogaaday ana tifaaqahum iswaafaqooga calaa axadi qowleyni laba qowl midkood ay isku waafaqaan qabla istiqraari اlkhilaafi khilaafka sugnaanshihiisa ka hor jaa-izun inuu iska bannaan yahay qabla istiqraari اlkhilaafi jaa-izun waa iska bannaan yahay buu ku yidhi mujtahidiintii ayaa iswaafaqday buu ku yidhi calaa axadi qowleyni laba qowl mid ahaan markii hore way iskhilaafeen laba qowl bay isku khilaafeen khilaafkii intuuna sugnaanin uuna dhexdooda khilaaf sugan noqonin ayuu isku soo biyo shubtay oo waxa wuxuu iskugu soo biyo shubtay inay mid isku waafaqaan arrinkaasi waa jaa'iz buu ku yidhi arrinkaasi waa jaa'iz arrinkaasi waa arrin jaa'iza ah. walow kaana haba ahaada iswaafaqu min alxaadisi mid xaadisa oo dembeeyey haba ka yimaad bacda dawil qowleyn labada qowl kuwii u saaxiibka ahaa dabadiibaha ka yimaadee markay laba qowl isku isku khilaafeen ayay dhinteen kayrkood ayaa soo kacay markuu kayrkood ku soo kacay ay dee ay soo koreen ay soo kaceen ayuu kayrkii kadib haddana sidan sameeyo labadii qowl mid ahaan ayaa jeli u noqday dee waa la qaadanaya oo talow maxaa loo daliishaday saxaabada nebigu waxay isku khilaafeen markuu rasuulku dhintay halka lagu aasayo halka lagu aasaya isku khilaafeen qolo tiraa baqi xaligi qoloba meel bay yidhaahdeen markii ay iskhilaafeen iskhilaafkii kadib iskhilaafkii kadib ayaa waxaa la sheegaa ayay ummad ay ku ijmaaceen ragga qaarkood yidhaahdeen nebi kastaaba halkuu ku dhinto baa lagu aasi jiray kolka waxaa la samaynayaa bay caaisha gurigeegiibuu ku dhintaye rasuulka guriga caaishaha lagu aaso kii ayuu kolkaa khilaafkii saxaabadu ku soo xasmisnay qowlkaasay qaateen kadibna gurigii caaisha ayaa lagu aasay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa culima waxaa la ogaaday ana tifaaqahum iswaafaqooga calaa axadi qowleyni laba qowl midkood ay isku waafaqaan laba qowl ay lahaayeen mid ahaan ay isku waafaqaan qabla istiqraari lkhilaafi khilaafka sugnaanshihiisa kor waa in muddo yari ay ka soo wareegtee jaa inuu iska jaa-is yahay walow min alxaadii mid xaaditoo dembeeyeybaa itifaaquha ka yimaado oo bacda dawil qowleyn labada qowl kuwa u saaxiibka ah dabadood ahaaday e kaana waa la masaladii sagaalaad wakadaa kan waxaa lamida itifaaquhaa ulaa kuwan iswaafaqooguna waa saas oo kale laa mankii bacdahum ka dambeeyey bacdahu isaga dabadi uu iswaafaqo fi lasaxi wuxuu ku yidhi haddii kuwii labada qowl lahaa uuni ay iyaguni iswaafaqaan waa la qiimaynayaa qowlka asaxa ah markaan doonayno oo labadii qowl ay isku khilaafeen uunbay mid iskugu soo wada noqdeen waa la waa la qiimaynayaa laa man bacdahum buu ku leeyahay laakiin iyaga dadkii ka dambeeyey waa inuunu khilaafku istiqraaro bacda istiqraari اlkhilaaf waa in wakti dheeri khilaafkaa ka soo wareego iyaga dadkii ka dambeeyey inay waanu iswaafaqnay oo dee si baanu isku waafaqnay lagama dhegaysanayo mas'aladani khilaafi bay ahaan jirtay labada qowl ayaa ku jiray sidaasay usoo soconaysay wey wuxuu ku yidhi wakadaakan waxaa lamida itifaaqu haaulaa kuwan labada qowl la iswaafaqooga laaman kii iswaafaqiisa se maaha bacdahum iyaga ka dambeeyey badahu khilaafka istiqraarkiisa dabadii uu iswaafaqo fil asaxi qowlka sixada badan wa ana tamasuka wa culima waxaa kaloo la ogaaday anna tamasuka qabsasho biaqali maa kii ka ugu yar la qabsado oo qiila la yidhi xaqun xaq inuu yahay ayaa la ogaaday waa masaladii tobnaad waxaa kaloo la ogaaday buu yidhi haddii masalada khilaaf uu galo saddex qowl iyo afar qowl iyo laba qowlba la iskugu khilaafo ka ugu aqalsan in haddii la qaato inuu xaqi yahay ayaa la ogaaday buu ku yidhi oo waa maxay talow wayba dhacdayba dee masaladani waxay ka dhacday culimmadu waxay isku khilaafeen ninka dhimmiga ah ee ahlu kitaabkaa dhiiggiisa haddii la dilo nin dhimmiya baa la dilay magtiisu waa imisa qolo waxay yidhaahdeen waa boqol oo muslimkunbuu la dhiig yahay la mag yahay fuqahada qaar baa yidhi muslimkunbuu la dhiig yahay oo boqol baa laga rabaa qolona waxay yidhaahdeen may muslimka niskii buu leeyahay konton baa laga rabaa qolona waxay yidhaahdeen maye halaqay ulus eh, baa la rabaayo saddex iyo soddon iyo badh saw saddexdaa la iskuguma waa khilaafin masaladaasi maxay khilaafi qolo maxay yidhahdeen waa boqol qolona maxay yidhahdeen waa konton qolona maxay yidhahdeen saddex iyo soddon iyo badh saddexda qowlba maxay qabaan saddex iyo soddon iyo badh in ninka laga qaadanayo saddex iyo soddon waa inta ugu yar imaamu shaafici baa yimid oo wuxuu yidhi anuu saddex iyo soddonka iyo barhkan ayaan qaadanaya iyo soddon baan qabaa ninka dhimige ahlu kitaabka ah haddii la dilo magtiisu saddex iyo inay tahay ulu barh maaha dee saddex iyo soddon baan rabaa boqoluun uqaybi saddex boqol saddex uqaybi saddex iyo soddon iyo iyo ulu iyo in yar saw waad aragtaa kolka intaasuu qaatay imaamu shaafici kolkaas ulusu diye ayuu qaatay waayo mxuu muxuu u qaatay iyada dee waa lagu kulansan yahayba inuu ninka ahlu kitaabka ah, magtiisu saddex iyo soddon iyo ulus tahay waaba masale itifaaqiyo ka boqol kalihi saddex iyo soddon iyo ulus mayna kami boqolkii mayna kamid ahayn ka konton kale saddex iyo soddon iyo ulus miyayna boqolkii kontonkii kamid ahayn ka saddex iyo soddon iyo ululi miyayna saddex iyo soddon iyo ulus kamid ahayn kolka inta waa lagu saddexdii qowlba inta waa isla qabaan dee intaa saddexduba ay isla qabaan aniga iigu daaya buu yidhi bartaasu imaamu shaafici la maray wa culima waxaa la ogaaday mas'alada tobnaad anna tamasuka qabsasho biaqali maa kii ka ugu yar la qabsado oo qiila la yidhaahdaa xaqun xaq inuu yahay ka ugu yar in la qabsadaa waa xaq buu ku leeyahay oo xaq bay noqonaysaa waxaa kaloo la isku khilaafay aygu wuxuu afka geliye inta la maydhayo qolaa tidhi haddii dee aan daliil la helin weeyaan markaa daliil haddaan la helin baad intaa qaadanaysaa haddii uu jiro daliilkuna uu agarka qaato dee daliilka agarka qaatay baad raacaysaa kale waa boqol haddii daliilu heli lahaa dee kaasaa la raaci lahaa iminka waxaa la isku khilaafay weelku ayigu leefo inta jeera la maydhayo qole waxay dhahaan saddex jeer baa la maydhi qolena waxay idhahdeen toddoba jeer baa la maydhi labadaa markii la iskugu khilaafay dee aqalkaa la qaadan lahaa soo maa saddexdaa la qaadan lahaa kii toddobada yidhi daliil buu helay oo daliilku helay xadiiskii bukhaariga iyo muslimka ee sheegayay markuu weelka afka geliyo in toddoba jeer la maydho oo marna caro laga dhigo kii ayuu helay kiibaa markaa la qaatay tiradii badnayd baa la qaatay wa culima waxaa kaloo la ogaaday waa masalada koob iyo tobnaade anahu shaniye yakunu anahu ijmaacu yakuunu inuu noqonayo fii diiniyin shay diiniya iyo wa dunyawiyin shay dunawi ah iyo wa caqliyin shay caqliya maxay kale laog tacriifkii laga ogaaday buu ina yidhi in lagu ijmaaci karayo shay diiniya sida zakadii oo kale salaadii oo kale in lagu ijmaacayo shay dunyawi ah sida ciidamada loo maamulo oo kale in lagu ijmaacayo shay caqli ah oo iska caqli oo caqligaasi laakiin shardi buu wataa waa caqli laa tatawaqafu sixatuhu calayhi sixadiisu ayna ku tawaqufaynin buu kuleeyahay isaga sixatulijmaac baan ku dul taagnayn haddaad tidhaha nebi maxamed rasuulnimadiisaa lagu ijmaacaya oo rasuulnimada rasuulka haddaad tidhaha ijmaacaa sugaya oo rasuul inuu ahaa ijmaaca sugaya ijmaaca yaa sugay ijmaaca laftiisa yaa sugay rasuulkaa sugay way isa sugayaanoo dawr baa ka dhalanay wax dawr la odhan jiro lama ogolo taas oo kale adoo yidhaa aabbahay baa idhalay anna aabbahay baan dhalay bal waran aniga waxa aabba i aabbahay aabbahayna waxa dhalay oo aabba u aniga ma suurtagal may tahay inaad aabbahaana dhasho isna uu ku dhalo inaad adna aabba u tahay isna uu aabba kuu noqdo suurtagal may tahay dawr baa la yidhaha lama ogola haddaba haddaad eg ijmaaca markaynu lahayn maxaa loo daliishanayaa ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaala bayn xadiidkii ibnu maaja baan soo qaadanay rasuulkaa sugay ijmaaca baynu nidhi hadaba haddaynu naa rasuulkana ijmaacaa sugaya mid kastiba midka kalu sugaya waa labadan qof ee isdhalaya ee midba midka kale hadana uu dhalayo dee suurtagal ma aha kolka shayga caqliga ah waxaa lagu leeyahay waxaa ijmaac loo daliishan karaa oo qura marka sixada ijmaacu ayna isaga ku dul taagnayn sixada ijmaacu markayna ku dul taagnayn shay luqawiya waa lagu ijmaaci karaa isagana luqada sida mubtaduhu inuu marfuuc yahay oo kale halkee laga ogaaday haddaba ilan waa culima bu yidhi tacriifkii laga ogaadayey calaa ayi amrin waa kii ina lahaa calaa amrin amar uun waa in lagu ijmaacaa amar uun amarkaasi sharci buu noqonayaa caqli buu noqonayaa luqawi buu noqonayaa meelo badan buu iska tegaya wa anahu shani waculima waxaa la ogaaday annahu ijmaacu yakuunu inuu noqonayo fii diiniyin shay diiniya wa dunyawiyin shay dunawi ah وعقلي شيء عقلي caqliga oo laa tatawaqafu ayna ku dul taagnayn sixatu ijmaaca sixadiisu calayhi isaga ayna ku dul taagnayn caqliga ayna ku dul taagnayn oo ijmaaca sixadiisu shayga ay ku dul waa rasuulka risaaladiisa kolka haddaba rasuulka rasuulnimadiisa ha odhanin ijmaac baan u daliishanayaa ilayn ijmaaca laftiisaa rasuulka loo daliishadayey wa luqawiyin shay luqawiyana waa loo daliishan karaa luqawi halkaana waxaynu kaga soo baxnay kii koob iyo mise kii labiyo tobnaad وأنه وعلم وحا لأقاذي أنه إجماع لا بد له إنه لغم مارمان أيهي من مستند مستند ما لغو تيرسده دليل لغو تيرسده لغم مارمان بي أتهي وهو إساقنانا الأصح قولك أصحاء بنان أمد ما إجماع ذئه دليل lagu ijmaacayaana waa inuu jiro daliil waa in lagu ijmaaca oo ummaddu ay tira waxaanu ku kulanay daliilka xageebaa laga qaatay daliil in daliil uun lagu ijmaacayo waa mujtahid اlumma marka lagu leey ereygan mujtahida marka lagu leeyahay dee mujtahidku waa ka adilada ku ijtihaada banaan cadunkama ijtihaado ma og wa huwa alasaxu waana qowlka asaxa a ah buu ku leeyahay alasax haddii waxaa la yidhi axkaamtu bilaa mustanad ay tahay khada baa meeshaa ka soo baxaya haddaba ijmaaca ayaa laba loo qaybiya ijmaac qawli ah iyo ijmaac sukuuti ah ijmaacii sukuutiga ahaa buu halkan doonaya inuu inoo yar taataabto oo ijmaaca waxaa la yidhaahdaa fuqahado dhani waa inay masalada hadal qura ay ka wada dhahaan ay yidhahdeen masaladan saasaanu haysanaa qowl baa lagu ijmaacaa ama waa in ficil qura lagu ijmaaco fuqahado dhani ay shaygaa wada sameeyaan ama waa inay qolana ay ku qawsho qolana ay samayso waa ijmaacii dee kol haddii fuqahadii mujtahidiintii qolana ay ku qawleen qolana ay sameeyeen waa ijmaacii weeyaan ama waa qolana ijmaac sukuutiya la yidhaha qolana waa inay ku qawsho ama ay samayso kuwa kalena intay ogaadaan ay haddana ka aamusaan wax ku kalifay sukuudna uuna jirin ama sukuutiyu ijmaaca sukuutigii ihi bian ya'tiya waa inuu la yimaado bacduhum mujtahidiinta qaar ka midihi bixukmin xukun waa inuu la yimaado mujtahidiinta qayb ka mida ah ayaa xukun la imanaysa wayaskuta waa inuu aamuso albaaquuna kuwii soo hadhayna canhu isaga waa inay ka aamusaan waqad calimuu wayna ogaadeen bihi isaga way ogaadeen wa kaana sukuutu sukuutkaasina wuxuu ahaa mujaradan mid laga qaawiyey can amaarati ridan amaaradaha iyo calaamada raalli ahaanshaha haddii calaamo raali ahaansha sukuutka uu weheliyo ijmaacu noqon maayo sukuutiye ijmaacii qawliga ahaabuu iska noqonaya wa suktin iyo calaamada cadhada waa inuu aamusku ka qaawan yahay hadii qoladan aamusan cadho laga dareemayo cadhadaa laga dareemay dee ijmaacba maahae inkaar bay noqonaysaa oo meesha ijmaacba ma jiro itifaaqba ma jiro oo ijmaaci waa baaba'aya markaa ama sukuutiyu ijmaaca sukuutigiihi bian yatiya bacdan taswiiriya la yidhaah bian yatiya waa inuu la yimaado bacduhum fuqahada qaarkood bixukmin waa inay la yimaadiin wayaskuta waa inuu aamuso albaaquuna inta soo hadhayna canhu xaggiisa waa inay ka aamusaan waqad calimuu iyagoo ogaaday bihi kan iyagoo ogaaday wa kaana sukuutu aamuskuna waa inuu yahay mujaradan mid laga qaawiyey can amaanati ridan calaamadda raalli ahaanshaha iyo wa suktin calaamadda cadhada waalxukmu xukunkuna ijtihaadiyun ijtihaadi waa inuu yahay takliifiyun takliifiya oo laynagu kelifay xukunkanina waa xukun ijtihaadiya oo takliifiya waa inuu yahay wamadaa waa inuu tago muhlatu nadar muddo yaroo laga fikiraana waa inay tagto caadatan caada ahaan in yaroo laga fikirayaana waa inay tagto fa ijmaacun waa ijmaac wa xujatun waana xujo fil asaxi qowlka asaxaa ijmaac buu noqon marka shuruudahaa la helo waana la deliishani oo xujo ayuu noqonaya waa fil asax oo khilaaf ku jira halkaa ayaynu culima kaga baxnay mas'aladaa halkana ijmaaciibuu si guud usii geli doonaayo wuxuu odhan doonaa horta ma suurtagalba in la ijmaaca mise suurtagalba ma aha alasaxu qowlka sixada badan imkaanuhu ijmaacu inuu suurtagel yahay weeyi asaxa markaan doonayno horta ijmaacu waa suurtagale sidaa hala ogaado ummaddu inay ijmaacdaa waa suurtagal waa asaxa qiil baa ka soo horjeedoo leh suurtagal maaha oo wuxuu leeyahay horta ijmaacu waa inay dadku mas'alada aragti qura ka wada qaataan ma suurtagal baa buu leeyahay saaka inay hargeyso cunto qura kusoo wada quraacato ama cunto qura in maxaan ku dhaha lagu wada quraacdo ama cunto qura lagu wada casheeyo lagu wada qadeeyo mar qura ma suurtagal baabaynu odhanaynaa may suurtagal ma kol haddayn maanta aan cunto qura la wada cuni karaynin ama aan lagu wada casheyn karayn ama aan lagu wada qadayn karaynin suurtagal weeyaan odhan mayno haddaba ijmaaciina halka ayay la mareen waxaa la leeyahay mas'alada xagga dacaamka dadka waxa wada oo iskhilaafkooga dee dawaaci iyo shahwadooda weeyi laakiin mas'aladan ijmaaca aan ka warramayno xukun sharciya ayaa dadka midaynaya oo in si qura laga wada arko dee sharciga ayaa inagu qasbaya kolkaa taasi maaha wax lala yaabo al-asaxu qowlka sixada badani imkaanuhu ijmaaca suurtagelnimadiisa weeyi وأنه إيئن إجماع والأصح قولك أصحيه أنه إجماعي كهدو صورة قل نقضي حجة وحجة شرعية حجة شرعية وهي شرعية لو دريشانية حجة نقضي إجماعي مركا حجة ويان بالي إجماعي تلو محا لو دريشاني إجماعا آيادا قرآنك أبا لو دريشاني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق ننك خلافة الرسول رسولك ننك خلافة من بعد ما انتي كذب تبين له وعضاضي الهدى هنونكو انتي هنونكو وعضاضي كذب اي النبي محمد خلافي ويتبع حنا الراعي غير سبيل المؤمنين mu'miniinta jidkooga jid aan ahayn ayuuna raacay nuwallihi waanu tawallisiinaynaa maa tawalla wa nuslihi waanan ku gubaynaa ama waan gelinaynaa jahannama naarta jahannama wasaa'ad xumaayay masiiran meel loo noqdo naartaasi u xumaa buu ilaahay yidhi waxaa ilaahay haddaba dariiqa mu'miniintu ay maraan dariiqan ahayn ninka mara goodigaa iyo naartaa ayuu ilaahay ugu hanjabay dariiqa mu'miniinta dariiqan ahayn imaamu shaafici ayaa maalin la xujeeyey masar markuu tegey isagoo culimo badan la jooga oo ardaydiisiiya ayuu nin sheekoo di'ihi usoo galay markaasuu yihi shaaficiyo waxaan ku weydiiyey ii sheeg buu yidhi ijmaaca ijmaacan aad sheegto halka aad qur-aanka ka keentad ka deliishatay imaamu shaafici ijmaaciiba uu kusoo xaadiri waayey daliilkiisii wuxuu yihi idhegeyso waxba kugu kadin maaya saddex dharaarood baan ku siiyey saddex dharaarood soo fikir ama ii keen waxa aad ijmaaca u deliishatay ama waxaad tidhaahdaa diinta anigu maskaxdayda ayaan ku maamulay ayaan dee doono ugu ugu idhe imaamu shaafici wuu tegey isagoo warwarsan saddexdii maalmood ayuu baadhayey baadhayey baadhayey baadhayey baadhayey markii wax yari ka dhinaa xilligii loo qabtay ayay ku soo dhacday aayaddanaa kusoo dhacday waxa weeye wayatabic hayra sabiili lmu'miniin wayatabic hayra sabiili muminiin mu'miniinta dariiqooga dariiqan ahayn ninka mara dariiqa mu'miniintu waa dariiqanay ku ijmaaceen dee waad aragtaa kolkaa in dariiq la daliishanayo inuu yahay sidaa darteed kutubtii usuulka ee ijmaaca ka warramaysay oo dhan weynanka aayadday soo qaadanayaan way tabi hayra sabiili muminiin muminiintu hadday dariiq maraan ha dariiqaa ha isku garab marin dariiqaa dariiqan ahayn ha waayo dariiqan muminiintu ay ku ijmaaceen isagaa xaqa dee alasaxu qowlka asaxaa ee sixada badan imkaanuhu weeyi ijmaacu suurtagal inuu yahay wa annahu weeye asaxu ijmaacu xujatun xujo inuu yahay wain nuqila haba lasoo naqliyo aaxaadan aaxaadnimo haloosoo ha loo soo naqliye waa xujo sharciyeah aaxaadba ha lagu soo naqliye e buu ku yidhi wain nuqila aaxaadan aaxaadnimaba haloo soo naqliye waa ijmaacu waa sharci buu ku yidhi oo waynagii lahayn dadka ijmaacaya cadadu tawaatur inay gaadhaan shardi ma aha wabilaa buluuqi wa buluuqi cadadi tawaaturin waynagii soo nidhi kolka aaxaadba ha lagu soo naqliye buu ku yidhi waa xujo وأنه والأصح قولك أصحه وحوي أنه إجماع قطعي وقطعي ويقين علم يقين أي فائدية إن اتفق هديء إسوافقان المعتبرون waxyaabihii loo qiimeynayay ijmaacu haddii ay wada joogaan ijmaaca waxyaabo loo qiimeeyo ayaa jiro loo cibreeyo waxa muctabaruunta ee la qiimeeyaa hadday iswada waafaqaan ijmaacu wuxuu noqonayaa qadci ma aha dani laa in ikhtalafuu hadday iskhilaafaan tese ma aha ka sukuutiyi sidii ijmaacii sukuutiga ahaa ijmaaca sukuutigu waa dani baa la yidhaahdaa ijmaacii oo dee khilaafi buu ahaaba alasax buu ina yidhi ijmaaca sukuutiga ah oo khilaaf baa ku jiray waxyaabihii khilaafka lahaayoo dhan tago qadci buu noqonayaa ijmaacu markaa وأنه إجماع قدعي والأصح أنه قدعي وقدعي إن اتفق هذي لما يسترمان يسوافقه almuctabaru waxa la qiimeeyo oo dhani laa in ikhtalafuu hadday iskhilaafaanse ma aha ka sukuutiyi sida ijmaaca sukuutiga ah oo kale walasaxu asaxu waxa weeye wa kharquhu baan doonayaa ijmaaca qadciga ah dilaacintiisa la dilaaciyo xaraamun waa xaaraan ummaddaasi ku ijmaacday sidii ummaddu ay ku ijmaacday si aan ahayn inaad tidhaa anna waan keenayaa waa arrin xaaraan ah oo lagu dambaabayo weeye wa kharquhu ijmaaca xaraamun waa xaaraan ijmaaca qadciga ana waa sidaas ijmaaca dhanniga ana waxa weeye culimadu waxay yidhahdeen qadciguunbuu la mid yahay walow isaga khilaaf uu ka jiro kol haddii haddaba kharqulijmaaca aan la ogolayn ummaddu waxay ku ijmaacday oo la dilaaciyo kol haddaan la ogolayn qowl saddexaad ma soo kordhin karnaa hadday fuqahadu iskhilaafaan mas'alo oo laba qowl ay iskugu khilaafaan oo khilaafkaasina uu istiqraaro qabla istiqraar ma aha khilaafkaasina uu istiqraaro eg mas'ale ayay fuqahadii laba qowl iskugu khilaafeen khilaafkaasina khilaaf istiqraaray buu noqday kol haduu khilaafki istiqraar u sugnaado qowl saddexaad miyaad keeni karta adigu may eg fuqahadu kol hadday laba qowl iskugu khilaafeen mas'aladan ay labada qowl iskugu khilaafeen laba macnay leedahay dhinac way ijmaaceen fuqahadu dhinacna way iskhilaafeen dhinaca ay ijmaaceen waxay ku ijmaaceen qowl saddexaad inuuna jirin qowl saddexaad inuuna jirin way ku ijmaaceen hadday yidhaahdeen masaladaasi labadaa qowl uun bay leedahay qowl saddexaad inuuna jirin way ku ijmaaceen haddaba eg wax isku khilaafeen tafsiilkii oo waxay yidhaahdeen eg wax kale ma jiro bay yidhaahdeen laakiin makana mise waa kan eg in kale inayna jirin way isku waafaqeen laakiin xukunku noqonayo labadan ah labadan uun bay isku qabteen qowl saddexaad inaad keentaa waa kharqul ijmaac baa lagu leeyahay وخرقه إجماع دلاعنتيس حرام حاران وي فعلم وحل أقاذي هدبا إحداث ثا... تحريم إحداث ثالث qowl saddexaad soo darintiisu xaaraan inay tahay ayaa la ogaaday mas'aladii ahlulcasrigu ay laba qowl ku lahaayeen inaad qowl saddexaad soo darisiisaa xaaraan ayay noqonayaan waa kharqi marka aan u qiimaynayno ee qowlka saddexaad uu kharqi noqonayo hadduu tafsiil noqonayo isaga ma aha xaaraan baa la yidhaahdaa tafsiil hadduu noqonayo xaaraan noqon maayo hadduu hayrulkhaaliq noqonayo suurtagal maaha inuu xaaraan noqdaa baa la yidhi faculima waxaa la ogaaday taxriimu ixdaaثi haaliثin qowl saddexaad soo derintiisa xaaraannimadeedii baa la ogaaday wa tafsiilin xataa tafsiil soo derintii xaaraannimadiisaa la ogaaday in kharaqaahu labaduba hadday dilaacinayaan ijmaaca qowlkan aalidkii hadduu ijmaacii dilaacinayo tafsiilkan la geliyeyna haduu ijmaacii dilaacinayo labaduba xaaraan ayay noqonayaan oo xaaraan ayay culimadu ka dhigeen waxaa laga yaabaa haddaba in la tusaaleeyo oo lagu yidhaha aaway bal hadda qowlka saddexaad ee khaariqa a noo tusaale qowl saddexaad oo ijmaaca dilaacinayo oon la ogolayn saxaabada nebi maxamed dhaxalka awowga iyo walaalaha markay ka hadlayeen bal haddaba fiirso awowga iyo walaalaha dhaxalkooga markay ka hadlayeen laba qowl bay iskugu khilaafeen qole waxay yidhaahdeen awowga ayaa walaalaha xijaabaya eeg awowga ayaa walaalaha xijaabaya bay yidhaahdeen oo awowga unbaa dhaxalka yeelanaya walaaluhu dhaxal male qolana waxay yidhaahdeen awowga iyo walaaluhu dhaxalka way wada yeelanayaan oo way wada dhaxlayaan labada qowl baa jiray xilligii saxaabada haddaba haddaan qowl kale keenna ka warrama oo nidhaahno walaalahaaba xijaabaya muna qowl thaalia ahayn oo khaariqa miyuuna ahayn oo ijmaacii dilaacinaya ila waxa lagu ijmaacay eeg awowga iyo walaalaha horta kolley awowgu inuu dhaxal leeyahay waa lagu ijmaacay laakiin ma awowgaoo qura ayaa dhaxlaya mise awowga iyo walaalahoo wada socdaa dhaxlaya awowga dhaxalkiisa ijmaac bay ahayd waxaad ka eegtaa hadaba haduu qowl yidhaahdo walaaluhunbaa dhaxlaya awowgii miyaan daaqada laga tuurin waa qowl aalisa oo khaariqa ah weeyaan oo ijmaacii dilaaciyey oo jebiyey weeye lama ogola kaasoo kale lama ogola haddaba waxaad ka warantaa qowl aalisa haddii la keeno oo laakiin in kharaqaahu baynu nine uu khaariq noqon waayo qowl aalisa la keenay qowlkii saaliska ahaana khaariq ma aha waxay culimmadu ay ku tusaaleeyeen qowlkaa saaliska een khaariqa ahayn waxaa neefka marka la gowracayo maxaa lagu gowracaa horta بسم الله baa lagu gowracaa بسم الله بسم الله baa lagu gowracaya kolkaa xanafiyadu waxay ku tegeen ereyga بسم ah eeg hadii laga tago oo بسم الله haddii aad ka tagto بسم الله haddaad ka tagto haddaad sahwi uga tagto iyo haddaad camdi uga tagtoba shaygu xalaal kuu noqon maayo walow halkan uu sheekh inuu leeyahay sahwi haddaad uga tagto xalaal buu noqonaya camdi haddaad uga tagtana xalaal noqon maayo tafsiilkaasuu keenay haddaba waxaynu leenahay bal u fiirso xanafiyadu waxay yidhaahdeen bismi baa lagu gawracaya neefka marka la gawracayo haddaad laakiin bismi ogaan uga tagto eeg markii bismi aad gawracayso haddaad bismi illaah odhan weydid wa xaaraan haddaad laakiin bismi markii gawraca aada ilowdid ood mididun ku dhufato wa xalaal bay yidhaahdeen bismi llah bay kala qaadeen sahwi iyo camdi midka looga tago shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen sahwi iyo camdi kii looga tagaba bisinku waa sunne uune neefku xalaal buu noqonayaa bisinku waa sunne uun neefku kolley xalaal buu noqonayaa bi shaaficiyadu ama kas uga tag ama maxaan ku idhaha sahwi uga tag waa xalaal haddaad bismi ka tagto laakiin lama ogolo dee waxyaaba aan la ogolayn baa jira ilan haddaad nafka warii qabo warii qabo haddaad tidhahdo warii qabo halkii bismillah ad ka odhan lahayd warii qabo baad ku gowracday war war xaji war xaji baad leedahay markaad gowracayso iska ilaali waxa la ogolay bismillah ku gowrac haddii kale wax kale ha keenin dee ilan wax kale inaad keento lama ogolee war xaji iyo iyo maxaan ku dhahaa hees hawleed iyo waxyaabo lamida iyo iska ilaali markaad gowracaysid bismillah baa la ogol yahay inaad ku gowracdid shaaficiyadu waxay dhahdeen sahwi iyo camdika aad uga tagtaba sahwi iyo camdika aad uga tagtaba neefku waa xalaal xanafiyaduna waxay yidhahdeen camdi haddaad uga tagto xalaal ma aha sahwi haddaad uga tagtana waa xalaal haddaba bal waxaad ka warantiin qowl haalia haddii la yidhaah oo la yidhaah sahwi iyo camdi kii looga tagaba xalaal maaha haddii lasoo kordhiyo ka warrama sahwi iyo camdiba haddii looga tago xaaraan buu noqonayaa ka warrama yaxrumu mulaqan yaxrumu mulaqan haddii la yidhaha iyo camdiba dee waxa weeye qowlkaasi waa haali laakiin haddana khaariq ma aha bay u cibaareeyeen ijmaaci khaariq kuma aha oo ma burinayo ijmaaci ma burinayo waayo wuxuu leeyahay hadaad kas uga tagto e kas haddaad uga tagto neefkii xaaraan buu noqonaya haddaad sahwi uga tagtana xaaraan buu noqonaya kas iyo sahwi labadiiba xaaraan buu noqday xanafiyaduna waxay lahayn haddaad haddaad kas uga tagto xaaraan wey de halkaasay ka waafaqeen xanafiyadii xanafiyadu halkaasay ka waafaqeen shaaficiyaduna haddaad kas uga tagto ama sahwi uga tagto waxba maaha buu lahaa waad aragtaa haddaba halkaasuu sheekhu maray oo qowlkaas oo kale looma haysto khaariq inuu yahay ayuu ku yidhi waxaad moodayey masalada ah xanafiyadu si kale inay dhigi jireen oo ay odhan jireen kas iyo sahwi iyo kasba looga tegi kari maayo eh, sahwi iyo kasba looga tegi kari maayo bal hadda eega sharaxa ma haysin miaalu ayri khaaliq wa miaaluhu ayri khaaliq ayri khaaliqna ku leeyahay ma qiila inahu yaxilu matruku tasmiyati sahwan laa camdan wa calayhi alxanafiya halka sahwan laa camdan ma haysta waa calayhi xanafiyada ah. kaasaan mooday laa sahwan walaa camdan iyagu inay xaaraan odhan jireen hadda u kala qaaday kitaabkeenagi sahwan laa camdan buu ku yidhi xanafiyada markuu ka warramayey oo waxaan mooday laa sahwan baan moodi jiray ahaan jireen madhabkoogu iska dhaaf waxaa jira haddaba waxaynu laba tusaalaynu keennay oo ixdaa haali marna khaariqa marna aan khaariq ahayn baynu keennay tafsiil baa isna jira haddaba tafsiil tafsiil khaariqa iyo tafsiilan khaaliq ahayn baa isna jira waxaynu tafsiilku hadduu khaarig yahay ma banaana baynu nidhi wa tafsiilin in kharaqaahu tafsiilku hadduu kayrulkhaaliq yahayna wuu banaan yahay baynu nidhi maxaa kamida mid a tafsiilka khaaliqa ah edada iyo habaryartu dhaxal ma mise male edada iyo habaryartu dhaxal ma mise male waa la isku khilaafay mas'aladaa culimada qaar waxay yidhaahdeen midkoodna dhaxal male midkoodna dhaxalmale bay yidhaahdeen mid dhaxalihi ma jira bay yidhaahdeen eedada iyo habaryarta dee dhaxalmale male waxaa lagu leeyahay islaanta habaryar kuu ihi habaryarnimo miyay kugu dhaxli islaanta eddo kuu ihi eddanimo miyay kugu dhaxli ragga qaa culimada qaar waxay ku tegeen inayna dhaxal lahayn culimmada qaarna waxay ku tegeen mayee labaduba inay dhaxal leeyihiin oo dawil arxaam bay ka mid yihiin hala dhaxal saw labaduba dhaxal male qolo mayno labaduba dhaxal bay leeyihiinna sow qolo mayno odhanin haddaba qowl saddexaad baa jira oo odhanaya midna hala dhaxal siiyo midna yaan la dhaxal siinin dee miyuuna khaariq ahayn kaasi waa khaariqun lilitifaaq hadduu hayrulkhaariq yahay hayrulkhaariq hadii uu yahay maalka sabiga maalka sabiga ee waxay culimmadu yidhahdeen maalu sabi iyo xulida mubaaxa ah bal xukunkooga ka warrama midna zake laguma le bay yidhaahdeen qowl baad yidhi maalka sabiga iyo xulida mubaaxa ah midna zake laguma le oo zake ma jirta bay yidhahdeen fii maali sabiyi duuna xuliyi mubaax qowlna wuu kala qaaday oo wuxuu maalka sabigana zaka eh, zakadu way ka waajibi xulidana zakadu ka waajibi mayso cafwan qowl wuxuu leeyahay sabiga maalkiisay zaka ka waajibi xulidana ka waajibi mayso waa qowlka koobaad qowlna wuxuu leeyahay labada midnaba ka waajibi mayso labada labadaba way ka waajibi baan doonayaa labadaba way ka waajibi qowl baa yidhi ilmaha sabiga amaalkiisa ha laga zakeeyo xulida mubaaxa aan laga zakaynin uu kala qaaday qowlkaasi qowlna wuxuu yidhi labadaba ha laga wada zakeeyo haddaba qowl saddexaad baa yimid qowlkii saddexaad wuxuu yidhi labada yaan midnaba laga zakaynin labada midnaba yaan laga zakaynin buu yidhi haddaba qowlkaasi waa kayrulkhaaliq oo dee haddii midba kale loo eego midba dhinacbuu madhab ka waafaqaya labadii madhabeysayey ayuu midba daraf ka waafaqayaayo khaariq noqon maayo wuxuu ku yidhi wakharquhu ijmaaca dilaacintiisu xaraamun xaraam weeye fa culima waxaa la ogaaday taxriimu ixdaai haaliin qowl saddexaad soo derintiisa xaaraannimadeeda wa tafsiilin iyo tafsiil soo derintiisa xaaraannimadiisa in kharaqaahu weeyaan laakiin shardiga hadday dilaacinayaan wa annahu yajuusu وعلم waxa kale la ogaaday أنه شانية يجوز inuu banaan yahay إحداث دليل دليل in la keeno أو تأويل أما تأويل in la keeno oo la soo darisiiyo أو علة أما cilad in la keeno in lam يkرق hadii una midna dilaacinaynin dliil baa la keenaya lagu sugayun masaladii ma dilaacinaye ama tawiil baa la keenaya lagu sugayu lagu sugayun masaladii mana dilaacinaya ijmaaca ama cilad dheeraada ayaa la keenaya oon dilaacinaynin way iska banaantahay intaasoo dhan ba in la keenaa mid kasta inaan tusaalayno lix tusaale ay halkaasi inooga baahnayd waynu iska dhaafi wa annahu shaaniya yamtanicu wa culima waxaa la ogaaday annahu shaaniya yamtanicu inuu mamnuuc tahay irtidaadulummati ummaddeennani inay ridowdo samcan samci ahaan oo dee daliil samciyaa loo daliishanaya ummaddoo dhan inay gaalnimada ina inay wada gaalowdo ummaddeennanoo gaalnimo isku raacday suurtagal ma aha umma samcan ma jirto waayo حديث ابن خزيمة لو دليشنيا إن أمتي لا تجتمع على ضلالة لا اتفاقها اسوافقه وسمى ممنوع معها على جهل ما شيء جهلي أي اسكو لم تكلف به أن لغو كلفين شيء إلهي أنا واجب إنك قدقين إنه جاهل نقنه ومدين واسكو وافقي كرتا oo haddadan ba ah ama cilmigan dee aynu naqaano ee dunawiga ah hadda ee adduunku uu sheeganayo wax badan bay ummadda muslimiintu jaahil ka tahay oo ayna garanaynin dee mana aha wax lagu kalifay kaasi mushkilad male waculima waxaa la ogaaday anahu shaniye eh. yamtanicu inuu mamnuuc yahay irtidaadulummati ummadda oo gaalowda samcan sami ahaan iyo daliil samci ah ayaana arrinkaa lagu ogaaday latifaaquhaase mamnuuc ma aha iswaafaqeega ala jahli ma kii ka jaahil noqoshadiisa ay isku waafaqdo lam tukallaf bihi aan lagu kalifin walanqisaamuhu qayb walanqisaamuhaa sharxa ii saxya walanqisaamuhaa walanqisaamuhu buu matnigu leeyahay waa waa ummadda moogtahay walanqisaamuhaa qaybsankeeguna mamnuuc maaha firqatayni laba firqo ay u qaybsanto oo kullun mid kastaaba yukhdi uu ku gefsan yahay fii mas'alatin mas'alo firqada kale ay ku saxan tahay eeg hadda baa laba firqo noqotay labadii firqo ayaa laba mas'ale isku khilaafeen labadii mas'ale labadaba way isku khilaafeen labadan firqo labadan firqo ee firqada halkaa joogta laba mas'alo ayay leedahay labada mas'alo waa sidaa firqadan kalena labadii mas'alo siday qoladaas yidhaahdeen si aan ahayn bay yidhahdeen iyaguna waa sidaa haddaba labadan firqo firqadanina mas'alay ku saxan tahay tay ku saxan tahayna qolada kalea ku khaldan firqadan kalena tu kalay ku khalda ay ku saxan tahay ay qoladaasina ku khaldan yihiin dee ummadii markaa khalad iskuma wada waafaqin kol qolaba dhinac bay ka saxan yihiin buu ku yidhi laakiin waxaan la ogolayn khada-un inay isku wada raacaan qolaba dhinac sir gruuba dhinac buu meel lagu ka saxnaanaya meella qolada kale ka khaldanaanaysa meel lagu ka saxnaanaya meella qolada kale way iska banaan tahay taas kale walanqisaamuha inqisaamkeeguna mamnuuc ma aha firqatayni laba kooxood ummaddu ay u qaybsanto oo kullun mid kastaaba yukhdi uu ku gafayo fii mas'alatin mas'alo tanuu ku gafay ummadoo dhani kuma wada gefaysa qolo saxaysa ayaa jirta hadaba wa ana alijmaaca ijmaaca laa yudaadu did loogama dhigo waxaa la ogaaday wa culima waxaa la ogaaday ana alijmaaca ijmaaca laa yudaadu inaan did looga dhigaynin ijmaacan ijmaaca qablahu ka horreeyey ijmaaca ijmaac ka horreeyey did uma noqon karo waayo ma isagaa bannaanba inuu inciqaadaba hadduu ijmaac hore jiray wahuwa isagu wahuwa alasaxu isagaana asax في الكل لحدا مسألين سو مرنay لحدا مسأله ba ka saan ku soo dhigay baa saxdu tahay لحدا مسأله ba waa khilaafiye sidaas wa huwa al-asah fi al-kulli fi al-kulli wa lih mas'alo wa anna al-ijma' wa ulima waxa la ogaaday anna al-ijma' ijma' la yuzadu inuu nadid u noqonayn ijma'an qablahu ijma' ka horeeyay wa huwa kana al ijmaaca daliil kale ma mucaaradeeyo qadci iyo dani kuu dooni ha noqdee ilan ijmaacu qadci inuu yahay baan soo qaadanay dee laba daliiloo qadci iskamaba hor yimaadiin wa muwaafaqatuhu ijmaaca waafaqidiisa khabaran khabar uu waafaqo laa tadullu kuma tusayo laa tadullu kuma tusayso muwaafaqadaasi calaa annahu ijmaacu canhu khabarkan inuu ka ahaaday haddaba ummaddaasi ku ijmaacday dib unbaad ka aragtay xadiid kaleo ijmaacii sidii lagu ijmaacay sheegaya ma waxaynu nidhaahnaa ijmaacaasi wuxuu mujtane wuxuu cuskaday xadiidkan miyaad odhan may kuma tusayo waxa dhici kara in xadiid kale cuskaday waxaa dhici kara in aayad kale cuskaday waxa meelo kale in la cuskaday baa dhici karta laakiin isla xadiidkan haddii qoladii ijmaacday ayna odhan xadiidkan aanu cuskanay ee iswaafaqaa ay iswaafaqeen uun ha is odhanin kanay culimadii hore cuskadeen waayo intaasoo xadiidoo isku macno ah ama xadiidkan intaasoo aayadoodoo la macno ah ayaa jiri karaa wa muwaafaqatuhu ijmaaca waafaqidiisa khabaran khabar uu waafaqo laa tadullu kuma tusayso muwaafaqadaasi calaa annahu ijmaacu canhu khabarkan inuu ka ahaaday yuuna tusine laakinahu daahir waa sida xooga badan waa sida xooga badan inuu kan ka ahaaday weeyi laakiin ma qadcinaysid oo ma odhanaysid ijmaacu xadiidkan unbuu mustanad u yahay ma odhanaysid ilam yuujad haddaan la helin hayruhu kayrkii haddaan la helin kan ayaa xoog badan inuu cuskan yahay oo culimmadu ay u cuskadeen khaatimatun shay lagu ijmaacay ninka diida xukunkiisu muxuu noqon jaaxidu mujmacin calayhi mid lagu ijmaacay ka dafiraa mujmacu calayhiga oo macluumin la garanayo min adiini diinta xaggeega laga garanayo daruuratan daruuro ahaana loo garanayo shay dadkoo dhani ay wada garanayaan inuu diin yahay sida salaada waajibnimadeeda soonka waajibnimadiisa qofka diidaa kaafirun waa gaal buu ku yidhi waa in kaana hadduu yahay fiihi kan mujmacu calayhiga annasu nas nas ku soo arooray hadduu jiro oo shaygaa mujmacu calayhiga ee welibana macluumun min addiini bidaruura loo yaqaano haduu qofku dafiro uu diido wuu gaaloobayaa waa hadduu nas leeyahay jaaxidu mujmacin calayhi mid lagu ijmaacay ka dafira mujmacu calayhiga oo macluumin la garanayo min addiini diinta laga garanayo daruuratanna loo garanayaa kaafir waa nin gaal ah wa in kaana haduu yahay fiihi dhexdiisa nasu nas haduu yahay wakadaa kan waxaa lamida in lam yakun haduuna ahayn nas في الأصحي قولك صحة بضن سداس وكلا أيو نقنيا إن شاء الله تعالى عشر كيني هلكا أيو إنو قد شوقي دونا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم